بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين kitaabkii jawaahiru lbukhaari ayaannu ku jirnaa weli waxaa noogu soo dambeeyey xadiiskii jurayj intay hooyadii u wacday salaaddiisii uu iska watay kadibna hooyo ay habaartantay asagana imtixaankii yaraa uu la kulmay gabadhiibaa masabidatay zaaniyadda ahayd markaasay tidhi asagaa iga dhalay canugan ilaahay baa ka salaameeyey oo ka badbaadiyey canugii yaraa intuu u tegay buu yidhi yaa baayuusuman abuuka baayuus waa magac la yidhaahda ciyaalka cananuuga ah canuga laftigiisa magaciisa inuu ahaana waa suuragal baayuusow man abuuka yaa waaya aabbaha canugii yaraa ee cananuuga alla ka hadalsiiyey oo yidhi raaciya alghanam qowsaarka i dhalay aniga ariyirka wacan ummu radia allaahu canha qaalad waxay tidhi nuhiina waxaana la ka reebay can itibaaci aljanaa'izi janaasooyinka inaan raacnaa nala ka reebay walam yuczam mana nala ku adkaynin calaynaa korkeena sida muxaramaadka kale loogugu adkeeyey xaaraantinimadooda ayaana naloogugu adkaynin idan dumarka janaasooyinka inay raacaan waa looga habboon yahay laakiin umu waxay leedahay nala kuma xoojinin baabu karaahati karaaha inay tahay baabkeedii waaye alsakhabi fi alaswaaqi suuqyaalka oo lagu buuqo iyo sifati rasuuliillaahi rasuulkii alla sifadii lagu sifeeyey fi tawraati kitaabkii towraat can cataa ibni yasaarin qaale wuxuu yidhi laqiitu waxaan la kulmay cabdullaahi bni camr ibni caas radia allaahu canhuma qaala wuxuuna ii yidhi ee qultu waxaan idhi akhbirnii waxaad iiga khabartaa oo aad ii sheegtaa can sifati rasuuliillaahi rasuulkii ilaahay sifadiisii lagu sifeeyey fi tawraati kitaabkii towraat qaala wuxuuna ii yidhi ajal nacam waa yahay waa kuu sheegaa ayuu i yidhi qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartayo innahu asagu la muusuufu mid lagu sifeeyey waaye fi tawraati kitaabkii tawraad ee nebi muuse bibacdi sifatihi fi lqur'aan qur'aanka sifadii lagu sifeeyey qayb ka mid ah oo ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha annabiyu nebigaanow innaa anagu arsalnaaka waan ku dirnay shaahidan xaal aad tahay mid shaahid ah oo markhaati ah adigoo shaahid ah ayaan ku dirnay wa mubashiran mid mubashir ah oo bishaaraynaya wa nadiiran iyo adigoo ah mid digaaya wa xirsan xijaab iyo xirsi adigoo u ah lilummiyiina ummiyiinta dhufays ayuu u yahay rasuulka dadka ummiyiinta ah waa carabte wax allaala wixii shayaadiinta qawaa'ilahooda iyo xumaayaha ay wadaan adigoo xirsi uga ah anta adigu cabdi addoonkaygii baa tahay buu yidhi ilaahay asagoo nebigiisa sifaynaya iyo wa rasuulii rasuulkaygii sammaytuka waxaan kuugu magac daray oon kuu bixiyey oon kugu magacaabay mutawakkil mutawakil kii tala saaranahayay ilaahay laysa ma ahayn rasuulkii alla bifadlin mid akhlaaq xun mid akhlaaqdiisu ay xun tahay ma ahayn walaa haliimin mid haliib ahoo qalbi qalalan qalbi adagna ma ahayn walaa sakhaabin buuq badne iyo mid ku sakhaba oo ku qaylqayliya fil aswaaqi suuqyaashana ma ahayn rasuulka walaa yadfacu kuma celin jirin biasayi'ati xumaanta asayi'ata xumaan mid xumaanta xumaan ku reeba ma ahayn walaakin yacfu laakiin wuu cafin jiray wayakfiru wuuna iska saamixi jiray oo dadka wuu iska dhaafi jiray walam yaqbadahu allaahu ilaahayna ma qaadan oo ma qibdoonin rasuulka sala allahu calayhi wasalam ma uusan dilin macnaha xataa yuqiima bihi ilaa lagu toosiyey almillata alcawjaa'a diintii qalloocnayd diinta in qallooca looga joojiyey macnaha looga toosiyey waa miladii ibraahiim baa loola jeedaa maxaa yeelay maalmay qalloocatoo fatra ku dhacay in badan bay dadkii nisyaan iyo ilow galeen nebiga alla ku toosiyey sala allahu calayhi wasalamoo shirkigii ay dib u abaabuleen ayaa inta laga tirtiray towxiid lagu adkeeyey rasuulkaasaa loogu yeelay sala allah calayh wasalam waana bian yaquuluu inay yidhaahdaan laa ilaaha ila allah alla mooyey alla kaloo xaqnimo lagu caabudaa ma jiro wayaftaxa bihi wuxuu ku furay ilaahay acyunan indho cumyan daboolnaa wa aadaanan dhago summan daboolnaa oo jidh ahaa wa quluuban iyo quluub gulfan qufulne baabu wuxuu baab u yahay altasaturu fi lqusli qubayska in laysku asturo iyo wa kaafilulyatiimi midka agoonka kafaaleeya ee dhaqaaleeya iyo wa kitaabatu xaadiri ljumca dadka jumcaha soo xaadiro qoritaanka markaa la qoro waayo jumco walba masaajidada malaa'ig albaabka taagan sida loo soo kala horhoreeyaana loo qoraa can ibni cabbaasin cabdullaahi bni cabbaas ilaahay ha ka raadi noqdee can maymuunata maymuuna xaggeeda waxa uu ka wariyey radia allaahu canhumaa qaalad inay tiri satartu waan asturay annabiya nebigan asturay sala allahu calayhi wasalam wahwa yakhtasilu asagoo ka mayranaaya ama ka quraysanaya min aljanaabati janaabada xaggeeda fakhasala wuxuu dhaqay yadayhi labadiisa gacmood humma sabba wuxuu ku shubay biyamiinihi gacantiisa midigta ah calaa shimaalihi bidixda korkeeda fakhasala wuxuu dhaqay farjahu farjigiisa iyo wamaa asaabahu wixii asiibay oo mini iyo wixii markaa gaaray ah intaa ayuu rasuulku masaxay sala allahu calayhi wasalam masaxa uma kadibna masaxa wuxuu ku masaxay biyadihi gacantiisii uu ku istanjooday min alxaa'iqi gidaarka ama derbiga aw ilardi ama dhulka ama dhulkuu saa ugu masaxay amase derbiga shaambo iyo saabuun waa lagu bedeli karaa uma bacdi tawada'a waa uu weyse qaatay rasuulka waa wuu weys qaatay wuduu'ahu lisalaad weysaqaadkiisa salaadda uu u weyse qaata oo kale hayra rijlayhi lugaha maahane labadii lugood ayuu ka tegay uu dhaafay uma bacdi afaada almaa'a biyihii ayuu ku shubay calaa jasadihi jasadkiisa uma tamaxaa kadibna meeshii buu ka fogaaday meeshii inta uu ku sameeyey ayuu ka durqay faghasala qadamayhi gondihiisuu markaa dhaqay macnaha lugihiisii ayuu markaa kadib dhaqay can sahal bin sacd can sal اlnabiyi sala اllahu sala allahu tacaala calayhi waaalihi wasalama qaala wuxuu yidhi ana aniga iyo wa midka agoonka kafaala oo dhaqaaleeyo baahidiisa iyo wixiisa daboola filjannati jannada dhexdeeda haakadaa saasoo kalaan ku nahay wa qaala biusbuucayhi labadii safarood ayuu yidhi waqaaladan tii ishaaradaa loola jeedaa labadii safarood ayuu ishaaray alsabaabata iyo waalwustaa midda sabaabada lagu magacaabo waa midda farta sabaabada ee suulka ku xigta waa midda atixiyaadka la taago amase midda dadka lagu ishaaree lagu tilmaamo say noqotaba farta iyo tadhexee ku xigtaa saasaan isku nahay buu yidhi nebiga say isugu dhow yihiin buu tilmaamayaa wa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuul allah rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi man iqhtasala qofkii meyrtoo qubaysta yowma aljumucati jumcada maalinteeda qusla aljanaabati sida janaabada looga qubaysto oo kale uma raaxa caraawo oo baxa raaxa macnaha waxaa loola jeedaa dahaba fi saacati aluulaa min tuluuci alfajri laga bilaabo saacadda koowaad jarmaada ee aada masaajidka faka'annamaa waaba sidii asagoo qaraba badanatan hal geel ah sadaqaystay nin qurbaan ahaan u bixiyey badana badanadu waxaa la yidhaahdaa waa geelka ilaahay uu ugu dhowaaday bacdamuu hilbad badan yahay yaa badan markaa lagu magacaabaa waman raaxa qofkii raaxa qofkii aada fi saacati alhaaniyati saacadda labaad masaajidka u kalahoo u jarmaada faka'annamaa waaba sidii asagoo qarraba baqaratan lo sadaqaystoo qurbaanahan u baxsaday waman raaxa qofkii aada fi saacati alhaalifati saacadda saddexaadna fakaannamaa waaba sidii asagoo qaraba ka bashan wan sadaqaystay aqraba oo geese leh waa weynaaday oo geese ay u soo baxeen nin sadaqaystay ayuu markaa la mid yahay oo marka la leeyahay sidaa waa sifada iyo suuradda uu ugu naficaadka badan yahay uguna wanaagsan yahay wanka waman raaxa qofkii masjidka raax u raaxa oo aada waayo macnaha fi saacati araabica saacadda afaraad faka'annama waaba sidii asagoo qaraba sadaqaystay dajaajatan dooro amase digaagad waman raaxa qofkii raaxa oo u baxa oo aada masaajidka fi saacati alkhaamisa saacadda shanaad faka'annamaa qaraba baydatan qof ukun sadaqaystuu la mid yahay fa idaa kharaja alimaamu imaamku hadduu soo baxo xadarat almalaa'ikatu malaa'igtu way soo xaadiraysaa xadarad macnaha wadiifadii iyo shaqadii ay hayeen ee qoraalka intay soo joojiso yay khudbadu soo xaadirahayaan yastamicuuna aldikra ayagoo dikriga dhegaysanaya dikrigaana khudbada markaa noola jeedaa oo mar hadduu imaamku mixraabku ku soo istaago assalaamu calaykum yidhaahdo way duubayaan waraaqahooda qof kale oo la qoraayaana markaa ma jirto baabu qiyaami alleyli qiyaamu leylka ayuu baab u yahay salaadda habeenkii la tukado iyo walaa tubtiluu ha ku burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina bilmanni waladaa galad sheegasho iyo dhib ayuu baab u yahay in sadaqada aan lagu burinin wax baan hebel siiyey iisow kuma siinin miya can cabdullaahi bni cumar radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi kaana arajulu ninku wuxuu ahaa fii xayaati alnebiy nebiga xayaatadiisa sala allahu calayhi wasalam shaqsigaa loola jeedaaye idaa ra'aa hadduu arko ru'yaa riyo qasaha wuxuu u qisoon jiray uu uga warrami jiray calaa rasuulillaahi rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi waaalihi wasalam qof hadduu riyo ku riyoodo nebiguu u sheegi jiray fa fatamannaytu waxaan tamaniyey oo aan jeclaystay an araa ru'ya inaan riyo arko oo fa aqusahaa aan u qisoodoon uga sheekeeya calaa rasuuliillaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama ani riyamada arkooyi wuu yidhi markaa kadib baa waxaan jeclaystay inaan intaan riyo ku riyoodo sida ay dadkan u riyoonayaan oo nebiga u qisoodo say ugu qisoodaan oo kale wa kuntu hulaaman wiilna waan ahaa canug yar oo dhallinyaroo markaa soo baxay baan ahaa wa kuntu waxaan ahaa anaamu mid seexda oo hurda filmasjidi masaajidka calaa cahdi rasuuliillaahi rasuulka samankiisa sala allahu calayhi wa aalihi wasalam habeen habeennada ka mid ahaan seexday fara'aytu waxaan ku arkay fi nowmi hurdada ka'anna malakayni sidii laba malag akhadaanii inay iqabteen laba malag ayaa iqabtay oo fadahabaa bii waxay ila tageen oo ay ii kaxeeyeen ila naari dhanka naarta fa idaa hiya waaba ayadoo naartii matwiyatun ay tahay matwiya waxay tahay waa matawiya oo ka qayil bi'ri ceelka matwiyihiisa oo kale markaa ah matwiyada waxaa loola jeedaa waa wax la dhisay mabni macnaha wax la dhisoo gaarka saa looga wareejiyey sida ceelka marka la sameeyo bannaanka dhismaha karkaarka saa loogu wareejiyo oo kale ayay markaa ahayd ka tayi bi'ri ceelka dhismaha lagu wareejiyey oo kale wa idaa lahaa waxay kaloo lahayd naarta qarnaani laba geesood qarnaan waxaa loola jeedaa jaanibaan laba dhinac bay markaa lahayd wa idaa fiiha waxaa ku dhex jiray unaasun dad qad caraftuhum aan aqoonsaday dad aan gartay qaarkood ayaa ku jiray fa jacaltu waxaan guda galay aquul inaan odhanaya acuudu billaahi min annaar acuudu billaahi min annaar acuudu billaahi min annaar naarta ilaahayaan ka magangalay naartibaa loo wada ilaahayaan ka magangalay ayaan idhi falaqiinii waxaa ila kulmay malakun aakharu malag kale labadii iwaday ma ahee mid kalaa naga hor yimid faqaala lii wuxuu ii yidhi lam tara ha cabsanin ha baqin ayuu ii yidhi faqasastuhaa waxaan uga sheekeeyey rayadii oon u qisooday calaa xabsata xafsa faqasadhaa way u qisoodoo way u sheegtay xafsana calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam walaalkay ayaa saa ku riyooday bay tiri faqaala rasuulku wuxuu yidhi nicma arajul nin waxaa u nicmo badan cabdullaahi low kaana yusallii min alleyl allah hadduu habeenkii tukan lahaayaa hadduu habeenkii tukan lahaa way fiicnaan lahayd dhibaato badan ma asiibteen fakaana bacdu markaa kadib wuxuu ahaa cabdullaahi laa yanaamu midaan seexan min alleyli habeenkii ilaa qaliilan in yar maahan qaala tacaalaa alla sarreeyana wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ilaah rumeeyayow laa tubtiluu ha ku burinina sadaqaatikum sadaqooyinkiina sadaqaatikum waa hawaabta iyo abaalmarka sadaqooyinkiina ha ku burinina bilmanni waaladaa galad sheegasho iyo dhib manniga waxaa loola jeedaa qofka inaad ku manaysatood dhahdo sawtaan ku soo dhoweeyey sawtaa adoo baahan wax ku taray sawtaa sawtaa oo dhan baa la diidayaa walada dhibkana waa in qofka asagoo dadku meesha ay joogaan aad dhahda hebel waxaasaa siiyey ilan way ku dhibaysaa ilaa qowlihi laga gaaro wallaahu laa yahdi alqowma alkaafiriin ilaahay qoom kaafiriina ma hanuuniya qaal ibni cabbaas wuxuu yidhi radia allaahu canhuma saldan laysa calayhi shay baa loola jeedaa fatarakahu saldan waa roob yimidoo gawaan iyo shamiinto ciid saaran xaaqay oo fatarakahu saldan laa shay macnaha laysa calayhi shay wa qaala cikrama wuxuu yidhi waabilun matarun shadiid waa roobka adag baa loola jeeda fa asaabahaa waabilun roob ayaa asiibay waa matar adag waatal annadi baa markaa la yidhaahdaa dalligana waa nindiigoo macnaha dalliga waa shubu saxaab saa darteed baa waxaa laga wadaa roobka mar allaala marka aad wax ku manna sheegataan way buraysaa sidii meel ciid saarnayd oo sibsib ah kadibna roob uu ku soo da'ay suu u dhaqo oo kale markaa wacan khawlata alansaariyata radia allaahu canha qaalad waxay tihi samictu alnabiya nebigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya ina rijaala rag ayaa yatakhawatuuna waxay ku dhex dabaalamayaan fii maali illaahi ilaahay maalkiisa bikayri xaqin xaq la'aan falahum annaaru yowma alqiyaama naar ayay leeyihiin maalinta qiyaamo wa can sahal bin sacad radia allahu canhu can ilnabiyi sal allahu calayhi wasalama qaal fi ljannati jannada amaaniyatu abwaabin siddeed albaab bay ka kooban tahay jannadu waa siddeed albaabood fiihaa baabun irid baa ka mid ah yusamaa lagu magacaabo alrayaanu waa iriddii cukanaanta waa iriddii oon la'aanta iyo dharagsanaanta laa yadkhuluhu mana ka gala iridda ila saa'imuuna saa'imiinta ma ahan oo qiyaamo marka la taga wuxuu ilaah leeyahay ama munaadi ayna saa'imuun ayna saa'imuun aaway saa'imiintii war aaway saa'imiintii albaabkaa ka gala baabu hawaab baabu altawbati waannahyi can qabli annisaa fi alghaswi towbadii ayuu baab u yahay in la towba keeno macaasidii xumaanta laga soo rujuuco iyo reebin layska reebo can qadli nnisaa haweenka ama dumarka in lagu dilo fil qhaswi duulaanka ilaa inay ayadu dagaalka ku jirtay dadka nafta u keentay maahane dadkiina ay ka hortaagan yihiin inay camaliyadooda ka gutaan laakiin haddii kale dumarka iyo ciyaalka in la dilo waa mamnuuc iyo shiyaaqdii waayeelada can abi saciidin alqudriy radi allahu canhu can ilnabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi kaana fii bani israa'iil reer bani israa'iil waxaa ku jira rajulu nin qatala wuxuu dilay tiscata wa tisciina insaanan sagaal iyo sagaashan qofood uma kharaja kadibna wuu soo baxay yas'al asagoo su'aalanahaya fa utiya raahiban raahib buu u tegey ama fa wuxuu u yimid uu u tegay raahiba nin raahib ahoo suufi ah raahibka waa qof ilaahay aad u caabuda cibaado badanna la yimaadaa inta ilaahay lagu caabudana yaqaanaa laakiin cilmigiisa aan gaarsiisnayn inuu fatwo bixiyo ama uu jawaab dhiibo raahib baa la yidhaahdaa raahibkaa buu u tegey fa qaala lahu wuxuu ku yidhi hal min tawba war tawba ma leeyahay hal min tawba qaala wuxuu yidhi laa maya tooba meli ma boqol qofaad dishay xaggee tooba ka helaysaa faqatalahu asagana waa uu dilay waa ku daray oo wuxuu haddaanba layga toobo aqbalin raacadna sagaashankii wuu ku boqoleeyey fa jacala wuxuu guda galay haddana yas'alu inuu su'aalanahyo qof cilmi u weydiiyo fa qaala lahu rajul nin baa wuxuu ku yidhi i'ti aad qaryata kada degme hebel aad tuulada aad ayaa markaa la yidhi oo ninkan buu u sheegtay macnaha rabaad way soo gaagaabisay markaasuu yaaku yaa kala dhexgeli kara adii towbada waa nin caalim ah caalimna waa qof ilaahay yaqaana cilmigu alle ku caabudi lahaana yaqaana haddana cilmigiisii uu gaaray inuu fatwo bixiyo jawaabna uu markaa diibo caalimna ninkaasaa la yidhaahdaa wuu gartay waxa wax dilay inuu asaga yahay war isaga tag buuri dhulkan aad boqol qof ku dishay dhul fiican ma ahee waxaad tagtaa qaryata kada degma hebel tag ama qaryadaa aad faadarakahu almowtu maydkii ayaa asiibay oo soo haleelay intuusan gaarinda fanaaha bisadrihi laabtiisuu u dhoweeyey naxwaha magaaladuu u socday xaggeeda qaryadii saalixada ee fiicneed ayaa markuu sakaraadka ahaa wuxuu u durqay dhankeeda fakhtasamad waxaa ku dooday fiihi naftiisa inay qaaddo malaa'ikatu raxmati iyo wa malaa'ikatu alcadaabi malaa'igtii naxariista iyo malaa'igtii cadaabkaa ku dooday fa awxa allah ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa haadihi midani waa qaryadii fiicnayde an taqarabii inay soo dhowaato qaryadii fiicnayd inay soo dhowaato ayuu amrayo soo dhowey buu yidhi wa awxa allaahu ilaahay wuxuu u waxyooday ilaa haadihi midaanna anta tabaacadii inay fogaato qaryadii xumayd eeqaryadii xumayd ee uu ka yimid macnaha boqol qof uu ku dilayna ilaahay wuxuu u waxyooday inay fogaato wa qaala markaasuu malagii wuxuu yidhi qiisuu qiyaasa oo cabbira maa baynahumaa inta u dhaxaysa tii uu ka yimid iyo tii uu u socday eh, eh, tii dhowaataa ayuu ka mid yahay fawujida waa la helay idaa ilaa haadihi midani waa tii fiicneed ee uu u socdaye aqraba inay dhowaatay bishibrin hal taako fahafara lahu ilaahay baa u dhaafay can naafic can ibni cumara radia allaahu canhuma qaala wuxuu yidhi wajadtu imra'ata naag buu helay nebiga ama wajadtu imra'atan maqtuula fii bacdi maqaasi rasuuliillaahi rasuulka ilaahay duulaanadiisa mid ka mid ah waxaa lagu helay naag maqtuulo ah oo markaa la dilay naag maqtuulad ah oo markaa la dilay duulooy duulaanadii nebiga mid ka mid ah fanahaa rasuulku wuxuu reebay sala allahu calayhi waaalihi wasalama can qatli nnisaa'i dumarka in la dilo iyo wasibyaani ilmaha baabu min asmaa'ihi sala allahu calayhi wasalam nebiga magacyadiisa ayuu baab u yahay can jubayr bin mutcim can abiihi radia allaahu canhu qaal samictu rasuula allahi rasuulkii ilaahay ayaan maqlay buu yidhi yaquul asagoo odhanaya ana muxammadun anigu muxammed baan ahay waa magaciisii wa ana almaaxi maaxina waa la yidhaahdaa alladii yamxu allaahu bihi alkufra waxaan ahay kii ilaahay kufriga uu ku tirtiray subxaana wa tacaala ninkii kufriga uu ku tirtiray ayaan ahay buu yidhi biya alkufr wa ana anigu alxaashiru xaashir baan ahay alladii yuxsharu annaasu midka lagu soo kulminayo dadka calaa qadamii gundahayda alladii kii baan ahay yuxsharu annaasu dadku lagu soo kulminayo calaa qadamii wa ana alcaaqibu caaqibna waa lay dhahaa caaqibna waan ahaa waa nebiyaalka midka ugu dembeeyey oo ugu cirbeeyey taasaa markaa loola jeeda baabu addacwa isu yeerid lilwaliimati sabta laysugu waca baabkeedii waaye weliima waa allabariga ama cuntada inta badanna waxaa weliimo laysaga itlaaqaa waa raashinka arooska loo sameeyo iyo walxijaamatu istoobidda iyo walhadaratu khadaradii wacan abi hurayra radia allahu canhu annahu kaana wuxuu ahaa yaquul mid yidhaahda sharu tacaami cunto waxaa u shar badan tacaamu lwaliimati weliimada tacaamkeeda raashinka waliimada allabarigee zabta laysugu waco waayo yudcaa lahaa waxaa loogu yeedhaa alaghniyaa'u taajirada wa yutraku alfuqaraa fuqaradana waa laga tagaa dadka danyarta ahaa laga tagaa waman taraka dacwata qofkii wicitaankii loo wacay ka taga oo aan ajiibin faqad casa allaha wa rasuulahu ilaahay iyo rasuulkiisa ayuu caasiyey ilaahay iyo rasuulkiisa ayuu markaa caasiyey qof allaala qofka inta loo yeedho waa imaan waaya wuxuu caasiyey buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam ilaahay iyo rasuulkiisa can anasin radi allaahu tacaala canhu annahu su'ila waxaa la weydiiyey can ajari alxijaami tuubidda qofka wax toobaa lacagta la siiyo faqaala wuxuu yidhi ixtajama rasuulu ullah rasuulkii allah istoobay sala allahu calayhi wasalam xajamahu waxaana toobay abuu taybata ninka lagu magacaabo wa actaahu wuxuu siiyey saacayni laba koomba ayuu siiyey oo min tacaamin cunto ah wa kallama mawaaliyahu wuxuuna kala hadlay qofka mawaaligiisii ahaa waa kii uu xoreeyey inay ka khafiifiyaan fa khafafuu canhu markaasay ka khafiifiyeen nin mawaaliyahoo ahoo addoonnuu ahaayo la yidhi keen ha lagu xoreeyee yuu kala hadlay wayna ka khafiifiyeen oo asagaa macnaha saas ayaa mataqaanaa loogala hadlay oo dadkii mawaalidiisa lahaa ninkaa waxtooba way ka khafiifiyeen wa qaala wuxuu yidhi inna amhala maa tadaawaytum bihi waxa ugu fiicanood isu daawaysaan alxijaamatu istoobiddaa ugu fiican waalqusdu albaxriyi iyo qusdu albaxri waxa lagu magacaabo qusdigaa baxriga ah qaala wuxuu yidhi laa tucadibuu sibyaanakum ilmihiinnan ha ku cadaabina bilhamsi hamsiga waxa lagu magacaabo khamsiga waa qajaruufada la yidhaahdaayo nabro yar yar ah baa jiroo ka soo baxa ayna ka jejebiyaan in la casriyo biasbucilyaddi lagu majiijiyo waa taa min alcudrati oo cudrada xaggeeda ha kaga cadaabina wacalaykum bilqusdi dushiinna qusdiga ahaaday waa qusdiga hindiga laga wadaa cadada waa xalqiga iyo wajaca oo xalqiga ku dhaca suquud ayaa ahoo waxaa soo daata ee dhanxanaga hilibka markaa ku yaala waa cudur noocaasaa la yidhaahdaa marka qusdiga ku daaweeya wa can ummu qays binti mixsan wa kaanad min almuhaajiraati alwali muhaajiraadkii ugu horreeyey ka mid ahayd allaatii kuwaasoo baayacna rasuula allah rasuulka alla la mubaayactamay wahiya ayadu ukhtu cukaashata bin mixsinin walaashiis waaye cukaash walaashiis bay ahayd umu qays annahaa ayadu atat rasuula allah rasuulkii allah ay u timid sala allahu calayh wasalam qad calaqat calayhi min alcudrati qad calaqat calayhi min alcudrati waa cudurkii hadda aan soo tilmaannay faqaala markaasuu yidhi ittaquu allaha ilaahay uga baqa calaa maa tadqaruuna wlaadukum maxaad buu yidhi rasuulka u qamsinaysaan carruurtiina bi haadihi alaclaaqi aclaaqdan ee tan ah midaan xanuunka ah macnaha calaykum korkiina waxaa ahaaday bihaadihi alcuudi alhindi geedkaa laysku daaweeyee cuudu hindiga la yidhaahdo fa inna fiihi waxaa ku sugan sabcata eh, ashfiya toddoba daawo minhaa waxaa ka mid ah daatu junbin yuriidu wuxuu ula jeedaa alqusta yacni alqusta waaye cudurka daatu junbiga la yidhaahduu daaweynayaa saa darteed baa loo in aad loo dadaala baa wadci rajul cala alukhraa inuu baabu wadci rijli cala alukhraa lugta in lug kale la kor saaro wixii ku soo arooray ma bannaan tahay ma sameeya wabillaahi towfiiq wallahu aclam